bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu allahuma calimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtana wajidnaa cilma watuqan yaa kariimu yaa latiifu allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu qaala almusanifu raximah allahu tacaala alxaalaة الraabicaة an yaxdifa almudaafa ilayhi wayanwiya macnaahu duuna lafdihi fahimnayaani xiinaidin cala adami ka qiraa'ati sabca lilaahi اlamru min qablu wamin bacdu wuxuu yidhi shiikhu wa qowlii warkayga aan ku yidhi markaa matniga soo waday waa akhawaatihimaa aan dhahayay haa waa akhawaatuhumaa haddii xaggii lagu soo cadfana waa akhawaatuhumaa aan dhahayay aradtu bihi waxaa ula jeedaa asmaa aljihaati jihaadka asita ee lixda ah magacyadaan la jeedin wa awalu iyo awalu baan ula jeeday iyo wa duuna duuna iyo wa naxwihimaa wixii la mida ah waaya aljihaatu sittu soo garamaysaan haa waa fawq iyo taxt iyo waraa iyo khalf iyo yamiin iyo shimaal intaasaan ula jeeday buu ku yidhaah marka intaasi waxay la xukun yihiin awal iyo bacdu bacdu iyo qabla la xukun yihiin yansa u fahamtaa oo bacdu iyo qabla afar xaalo ma lahayn yaa afartii xaala ayay tanna yeelanaysaa macnuhu waa intaa keliya awalna waa la mid duwanhayeen waa la mid qaala shaaciru wuxuu yidhi lacamruka ma adrii wainii la awjalu calaayina tacduul maniyaatu awalu buu yidhi lacamruka cimrigaaga bay qasamii dhaartaydu ahaataye maa adrii garan maya buu yidhi wainii walxaal inii aniguna la awjalu mid baqaya ayaan ahay calaa ayinaa baan ka baqayaa kaaya tacaduu ay ku soo degdegayso almaniyatu geeridu awalu horaan u fiirso horaan ay awalu marka afartii xaalo mid ka mid ah baa la rabaa inaad saartid kees noqonaysaa yaa xaaladeed noqonaysaa awalu hadda ma alxaalat luulaaba oo ahayd idaafa lafdiya in lay keeno mise waa alxaalatu thaaniya oo idaafa lafdiya laakiinse xudifa lafduhu ah yacni idaafa xudifa lafduhaa wa yunwaa lafduhaa ahde mise idaafa macnawiya oo yacni idaafa xudifa lafdu wanuwiya almacnaa miyaa maxay tahay tani waa ti ugu dambaysa oo mumniga ahayd wey awalu ay awalu alamri bay noqon kartaa yacnii erey kastoo meeshaa geli karaa oo keeni kartaa awalunaa ay awalanaa kaayagana kii horeeya yaa intaasoo macno ayaa meesha imaan kara weyn waay marka wuxuu yidhi lacamruka bay eh, ninka la dhisaay macan ibnu aws baa la dhihi jirayoo wa kaana mutasawijan biukhti sadiiqin lahu mid saaxiibkiisaba walaashiis qabay waaya marka fa dallaqahaa gabadhii buu furayoo fa aqsama markaasuu wuxuu ku dhaartay ninkii saaxiibkiisaa anlaa yukallima inuusan la hadlaynin dhar buu ku mar markaasuu gabaygaas akhriya isagoo soo dhaweysanayo dhahaya wareedhe saaxiibaanu ahaan jirnay maxaa kugu dhacay haa idaa anta lam tunsif akhaaka wajadtahu calaa tarfi alhujraani in kaana yacqilu wayarkabu xadda sayfi min an tudiimahu idaa lam yakun can shafrat lmowti mushil gobolkaaskutuurmacamruka maa adri dhiman doonaa buu yidhi heedhe kaayaa mid ka horee lagala inta adduunka noolnahay dad isu qalbifiyo oo isu wanaagsan hee aan noqonno marka awalu taasuu ku leeyahay waa mamni mamniyun cala dammi weeyaan saas oo la soco yani waaya waqaala aakhara mid kale wuxuu yidhi idaa ana lam uumaan calayka walam yakuun liqaa'uka ilaa miin waraa'uu idaa waqtigu yidhi ana anigu lam uuman calayka xaggaaga aan aamin ka ahayn adanay aaminsanayn oo walam yakun uusan ahaanaynba liqaa'uka kulanka anii la kulmaysid ilaa min waraa'u mid gadaal u socda mooyaane yaan wuxuu leeyahay niyo agtaada haddaanba nin la aamini kara aan ka ahayn markii aan sunni maanana aad iga magaranaysaa ka gaabinaysa kulankayaga te maxaan kugu fadhiyaa wey waxba hee kuuma fadhiyo wey wax faa'ida maadaama aan kuu aadan igu qabin haddee saaxiibtinimada baa ku godan macnuu waa sidaas weeyaan shahiidku marka wa min waraau min waa xarfujira waraauna maxaa waaye ismun mabniyun cala adami fii maxalih jeer idan waraacda waraa'a daalika garanaysaa almni yani al aymaani waxyaaba badan baa meesha la soo gelin karaa waay almabniyu cala sukuuni walamaa goortii faraqtu aan dhameeyey min dikrilmabniyi kii mabniya cala damiga ahaa dakartu waxaan bilaabay waxusaybi almabniya calaa sukuuni kii sukuunta watay wamahaltuhu waxaana oga dhigay biman iyo wakam taquulu waxaa dhahaysaa jaani waxaa ii yimaado man baa i yimi qaama wara'aytu man qaama wamarartu biman qaama fatajid waxaa arkaysaa markaa man kelmadda ah mulaasimatun inay joogteenasl lisukuuni filaxwaali saddexda xaaladoodba wakadaalika sidaasoo kale taquulu waxaa dhahaysaa ka maaluka xoolaagu waa intee wakam cabdan intee adoon baa malagtaada haysataa wa bikam dirhame intaa leeg ayaa ishtareed wax kusoo gadatay fa kam kam fi lmithaali lulaa mithaalka koowaad fii mowdici rafcin bilibtidaa'i waa mubtade cinda sibawey markii la fiiriyo wa cala alkhabariyati waana khabar cinda alakhfashi markii la fiiriyo warkama ku dhacay kamtu sibawey markii la yidhaahdaa xukunkiisana muxuu leeyahay kam waa mubtada markaa maalukan muxuu ka dhigayaa khabar akhfashna asna muxuu leeyahay kam waa khabaroo maalukana mubtada labaduna laba asal bay kala haysaano ismamiha agtiisa waxaa ku bannaan al ikhbaaru bilmacrifati cani nakirati khabar in looga dhigo shay magaranaysaa kamso ismu istifhaam soo maah de waa nakiro kam hadda laakiinse yaa khabar muxuu baneeyey imaam sibawey wuxuu baneeyey al ikhbaaru bilmacrifati cani nakiran shay khabar shay nakiraayo mubtada noqday in macrifo looga dhigi karo shay hee in khabar looga dhigi karo shay macrifa ah ama akhfar wuxuu qabaa shay nakiraah macrifo inaan khabar looga dhigi karin sidaa daraaddeed marka kam sibay wuu ogolaaday inay umtada noqoto maaluka oo macrifo aana khabar ahee ay u noqoto oo ka markakam istifhaamiye mabniya cala sukuun fii maxalli rafci mumtada buu siwey dhahaya muxuu dhahayaa waayahay alimaam alakfash muxuu dhahayaa kam istifhaamiye mabniy cala sukuun fi maxali rafci khabar maalukana mubtaduu ka dhiganaya siba ka mubtaduu ka dhiga maalukana muxuu ka dhigayaa khabar xagee bay markay xagee ku kala tegayaa yacnii imaam muslim wuxuu ogol yahay mubtadaha nakirada in khabar macrifa ahee loo keeno saasuu marka ku ogolaada marka warkabaa ku dhacay soomaan saasuu hee ku ogolaaday laakiinse akhbash wuu diiday saasaa marka isu dabamariyeen wax kale maaha almihin labadu waxay ka siman yihiin kan markasta inay tahay mabniyun calas sukuun bay ka siman yihiin wey waaya haddaba wa fii haani tan labaadna oo bikam iyo tan labaadoo kam cabdantaana fii mawdici nasbin cala mafcuul buu ku leeyahay bilficli bimafcuul ku taalladii ficilkaasu bacdaha ka dambeeya marka kan waa istifhaamiyatun mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbi mafcuulun bihi oo adoo yidhaahday malagta kam cabdan suma jeedin malagta kam cabdan marka kamtaas waa mafcuul maxal mafcuule taalaa camdanna maxay taha markaa tamyiis wa fi aalii tan labaadoo bikamtaana fii mawdici khafdin weeyaanoo mabniyo cala sukuuni fii maxalli jer baa dhahaysa bilba wahiya iyaduna saakinatun way mid reeban fi axwaali alaaati kamaa tarasaa ujeedid saddex waa reebayihin soo ma jeedid saddexday way reeban wey walamaa dakartu markaa xuseybu yacal mabniya cala sukuuni muta'ahiran xaalu yaha sukuuntu muxuu soo sheegay mabniya cala dam mabniya cala alfath mabniya cala alkasri muxuu ugu dambaysiiyey su'aal baa la iswadiinaya waayba ugu dambaysa sukuun wuxuu leeyahay ha u malayn wuxuu yidhi walamaa goortii dakartu aan sheegay almabniya kii lagu dhisay cala sukuun lagu dhisay muta'akhiran xaaluyaa markaan sheegay khashiitu waxaan ka baqay min wahmi man cid ina ismoodsiiso cidaasoo min wahmi man cid ismoodsiinteed baan ka baqa yatawahamu ismoodsiinaysaa annahu mabniya cala sukuunku khilaaful asli asalkii mabniga inuu khilaafsan yahay oo uusan sukuuntu asal u ahayn hee mabniga asal u ahayn taasaan ka baqay fadafactu fadafacat markaasaa waxaa igu khasbay haadaa arrinkaas aan ka baqaya wuxuu igu khasbay biqawlii inaan dhaho haadal wahmudhe biqowlii inaan dhaho wahuwa aslulbinaa'i inaan dhaho yaa igu khasbay buu ku leeyahay markaan soo sheegay nuuca alkasra soo sheegay nuuca alfatxa nacala dama oo magacaas u dambaysiiyey qarxee magaasukuun maxaa lagu dambaysiiyey ha asalnimadii baa laga qaada taa marka aan ka baqayo warkaas inaan ka baqayo darteed baa maxaa u idhi mabniyun calaa sukun wahuwal aslu aan idhi huwa aslu binaa idan sida mabniga asal waxa u ah inuu yahay mabniyun calaa sukuun haddii mabni aaltimabniyu calaa sukuun uusan ahayn isweydii su'aal waay baa loo xarakeeyey waa inaad su-aal isweydiisaa laakiin hadduu binacan sukuun yahay asalkii ku joogaa waa fahamta soo maa qaalat ilacraab waa la hoos dhigay sasawtaaniid maan xuruuftan maxaa ku hoosna waa mamni maxaa soo diinaysaa waay baa horta loo xarakeeyey maye waay baa loo xarakeeyey ayib markaad soo ogaatid waaya maxaa xarakada hoos dhigana loo saara waa labada su-aal buu ku marka shaygii mamniga ahaa shaygii mamniga ah haduu mamniyu calaa sukuun yahay asligiibuu joogaa hadduu mamniyun calaa yahay mamniyu yahay oo mamniyun calaa alfatxa ama alkasa ama alsukuunu yahay waa la isweydiinayaa waay baa saa loo sameeyey markaa kudhac soomaan haye aaniyan alficlu waaqsam isimkii wuu soo dhameeyey alficlu iyo waaqsam wa ama alficlu ficilka matnigiisa wuu farabadan yahay waa didinaynaa sharaxaan gaaraynaa wa ama alficlu ficilku fadalaadatu aqsaamin weeye maadin weeye wa yucrafu waxaa lagu yaqaanaa bitaayi taaniifi saakina lagu yaqaanaa wa binaa'uhu dhismihiisuna calal fatxi weeye ka daraba oo kale ilaa maca waawiljamaaca markuu raaco mooyaane faydama markaa waa la godayaa ka darabuu oo kale wa damiiri uu raaco mooyaane damiirkii almarfuuci la godaaye damiirkii almutaxarika dhaqdhaqaaqayo mutaxarik mutaxarik waxa loo yaqaana saddex xabo keliya taa'u mutaxarika wa taa'ul faacila iyo naa iyo na saddexaas mujeeda na'da nuuniswada ah mutaxarikadii iyo naada faacilada faaciliinta waxaa loo yaqaanaa adamaa'il mutaxarika maxaa xarakay leeyihiin yani mutaxarik khadamoode yani maxay leeyihiin xarako ama alifutneenkii waljamaacayo xaraka mu leeyahy maxaraku leeyahy maya fa markaa ayada waa la ka darabtu baa dhahaysaaye wa minhu waxaa ka mida ficilkii maadigaha ah, nicmaa waa ka mida wa bi'saa ka mida wa casaa waa ka mida walaysaa ka mida fil asaxi si saxiixa wa amrun amarkii ayaa ficiladii ka mida wayucrafu waxaa lagu gartaa amarkii bidalaalati inuu ku tusinayo cala dalbi shay layska rabo maca qabuulihi yeelid uu yeelayo yaa almukhaadabati yeelayo wa binaa'uhu dhismihiisuna cala sukuuni buu ahaaday adiguamarku kadrib oo kale ila almuctalla kii xanuunsanaa mooyaane minhu min alamri naxaaluu ka mid yahay facalaa xadfi aakhirihi buuyi kaasi xadafka gadaal baa laga jaraya ka uqsu oo kale waqsho oo kale warmi oo kale wanaxwu waquumiina facalaa xadfi nuuni nuun baa laga jara weeye wa minhu waxaa ka mida maadigii amarkii halumma baa ka mida fii luqati tamyi markii la eego wahaati baa ka mida wa tacaala baa ka mida filasaxi axkaam culus baa saa ka baranaysa yaa kariim waa mudaaricunbaa qaybta saddexaada weeyaane wayucrafu waxaa lagu gartaa mudaaricii bilan baa lagu gartaa waftitaaxuhu iyo furfurashada lagu furfurtay bixarfin xaraf oo min xuruufi taani na'aytu waa fogaaday xuruufteeda ka mida naxwin aquumu waan kacaynaa waquumu waan kacaya wayaquumu wuu kacaya wayudamu waa la godayaa awaluhu awalkiisa la godaya in kaana hadduu yahay weeye maadihi maadigiisu rubaaciyan yahay wa kayudaxriju wayukrimu wayuftax waa la kordhigaya fii hayrihi wixii ka soo hara kayadribu oo kale wayajtamicu oo kale wayastakhriju oo kale wayusakanu waa la reebayaa aakhiruhu aakhirka waa laga reebaya ficilka mudaaric macnuuni niswati markii waraaca wey naxwal yatarabasna way koranayaan way sugayaan ilaa an yacfuuna yahay wayuftax waa la kordhigaya macnuuni tawkiidin mubaashara la kordhigaya lafdan lafdan nuuni tawkiidin mubaashara lafdan lafdi ahaan haye aw taqdiiran mubaasharada ama lafdan muuqata ama taqdiiran ah yacni naxwu qowlii laa yumbadanna wayucra waa la coraabayaa fii maa cadaa daalika intaa ka soo hara naxwu yaquumu zaydun walaa tattabicaanni latublawunna fa imaa tarayinna walaa yasudunnaka intaasba icraab baymarka dhegeyso haddaba lamaa goortii faraqtu aan dhammeeyey min calaamaatil ismi aan dhameeyey iyo wa bayaani inqisaamihii iyo qeybintuu u qaybsamayo ilaa mucrabin iyo wa mabniyin aan dhameeyey iyo wa bayaani inqisaamil mabniyi mabnigii inuu u qaybsamo minhu minal ismin xaal uu ka mid yahay ilaa maksuurin iyo wa maftuuxin iyo wa madmuumin iyo wa mawquufin mid reeban saakin buu ka wadaa sharactu waxaan gudagalay hee fi dikri lficli ficilka inaan xuso fadhakartu waxaan sheegay markaa annahu ficilku yanqasimu inuu qaybsamo ilaa alaaati aqsaami saddex qaybood maadin iyo wa amrin iyo wa mudaaricin fadhakartu waxaan wuxuu sheegay likulli waaxidin mid kastoo kuwa ka mid ah hee minhaa calaamatahu calaamadiisa baan sheegay adaalatu kutusinaysay calayhi kutusinaysay wa xukmuhu baan sheegay xukunkiisa athaabit lahu haystay min binaayin ah iyo icraabin ah warkaa ku dhacay soomaa maadigii baa la galay saak waa la kala guraya wa bada'tu waxaan ku bilaabay yidhi min daalika bilmaadi baan ku bilaabo fadakartu waxaan sheegay anna calaamatu maadiga calaamadiisu waa an yaqbala inuu yeelo taa taaniis inuu yeelo ta'diya taaniis ee dhadigaahayd dhadigitayaad asaakinanta ee reebneed yaqaamo oo kale waqacdo oo kale taquulu waxaan dhahaysaa qaamat waqacadad wa ana xukmahu xukunkiisuna fil asli xagga asalka markii laga hadlo albinaa'u weeye waa mabni calaa alfatxi weeyaan kamaa mahalnaa sidaan soo tusaalayna oo kale sida hee aan tusaalahaan kusoo bixin oo kale waqad yakhruju wuu ka bixi karaa canilfatxi wuu ka bixi karaa weeye canil aslidhe asalkii wuu ka bixi karaa ila dambe ayuu u wareegi karaayo ficilun mudaaricun ficlu maadin mabniyun cala dam baa la dhahayaa ida tasala bihi hadduu raaco weeyaan waawuljamaacati ay raacdo ka qowlihi qaamuu cilaabta ku dhufa ficil maadi mabniyun calaa hee addami litisaali biwaawil jamaaca waqacaduuna waa la mide amase ila sukuuni mabniyun cala sukuun baa la dhahayaa ida tasalat bihi hadday raacdo weeye hee adamiiru marfuucu mutaxarik damiirkii marfuuca ahaa ee mutaxarika ahaa waa kee waa ta'adii xarakaysnayd iyo iyo nuun niswa tusaale kaa qowmtu mabniyu calaa sukuun litisaali bitaa'i lfaacili waqacadtu waa la mid waqumnaa waa la mid waqacadnaa waa la mid niswaduna qumna mabniyu calaa sukuuni litisaali binuuni niswa nuun niswana waa faacil markaa watalahasa marka intaa aan kuu sheegay waxaa kasoo koomay can daalika anna lahu maadi inuu leeyahay alaaa xaalaatin saddex xaaladood maadigu inuu leeyahay xaalada koowaad addamu in la godayo walfatxu in la kordhigayo wasukuun hee in la reebayo waqad bayantu daalika warkaa waa kuu caddeeyey sooma ficilka maadiga intee xaaluu kuu yeesha inaa kordhigsisid asalka wahiya al aslu marka haddii asal ay tahay ficil maadimni cala alfatxi li'annahu ma jidho may asalkii buu ku joogaa amaa ficil maadimni cala sukuun waay liitisaalihi baynad tiradaa markaa bitaa'i lfaacili ama nuun niswa inaad wax raacisaa sababta sheega a u leexisa asalkiisii watalahasa can daalika wakaas intaa marka inta laisku raacsanaa wey walamaa kaana marka walamaa kaana markay ka mid ahaadeen min al afcaali maadiyata afcaashii ahayd maa shay ikhtulifa lasu khilaafay fii ficliyatihi ficilnimadiisa nasastu calayhi waan caddeeye wanabahtu waxaana ku baraarujiye calaa ana al inay tahay ficliyatahu hmm. soma ficliyatuhu dheh god inay tahay wahuwa arbacu kalimaad afar kelmadood kow nicma iyo bisa iyo casa iyo leys hadda nicmo iyo bisa casa leys icraabtoodii ma rabno hadda maxaa rabnaa inaan sugno inay fici yihiin baa sugnaa aanoo imaada sida loo icraabaya iyo waxyaabaha loo qadqarinaya iyo waynoo hoo socdaan hadda sheikhu wuxuu rabaa inuu rag meel iska saarou yidhaahdo baash horta ficil iigu daaya hadhow baan faahfaahansan doonaaye horta ficilnimadii baa hadda ku jiraaya ficilnimadii bannaanka hee iisoo dhiga fa amaa nicma iyo bisa isla socdaane fadhabal faraa'u imaamka faraa' la yidhaahdo iyo wa jamaacatun koox yaa ayaa waxay ku tageen ilaa annahumaa ismaani laba magac wey bay yidhaahdeen nicmana waa magac biisna waa magac caddayntiina ku darsada wastadalluu waxay caddayn oga dhigteen calaa daalika bidukhuuli xarfiljari calayhimaa xarfijar baa geli karaa wa xarfijarna wa dukhuulu xarfiljarna min calaamaatilha isim bay yidhaahdeen meesha xarfiljar yimaado isim baanu aqoonsanaynaa haye nimanka niman hawlyar ma ah waaya xaggee ku aragteen buu yidhi fii qowli bacdihim baanu ku aragnay raggii gabayaagaha qayb ka mida raggii bacdil carabi weeye carab qaybteeda ayagoo dhexaysaan aragnay waqad bushira bibintin ayadoo loo bishaareeyey nin yacnii loo bishaareeyey gabar baa ku dhalata la yidhaahday ayaa laga maqla isagoo dhahaya wallaahi waan ku dhaartay maahiya ayadu ma aha binicmal welad welad midkii la ammaanay yani mid ammaan welad yeelanaya ma aha waana ilaahay aaba tilmaamaye dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqawmi min suu'i maa bushira lahu soma jeedid waa anshaxuma ee yaqaanay nimankii carabta ahaayo qorey magaranaysaa jaahilnimadu haysa islaamka ka hor islaamku markay yimaadeen waydalmawuud suirad baa imaaday waydalmawuudtee suirad baa timi marka masaladu waxa weeye markii gabar baa loo bishaareeyey wuu sii fogaan jira ninka markii saantisu dhalayso meelahasu istaagaya haddii la dhao wiil weeye asagoo ordayo imaanaya haddii gabar weeyana wuu isqarqarinaya yaan lagu arag yaan lagu arag waa waali eber wey waa fahamta sooma marka masaladu waxaa weeye inaan dhaho wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi maa ma ahan buu yidhi binicma alwalad ee binicma alwaladu alwalad yacni wiil nicmo lahaaday kii ugu wacanaa yacni almaqsuusu bilmadxi huwa weeyaano mid nimco iyo wanaag yeeshay mid lagu tilmaamo ma ah waxaa dhashay wey macruuf marka maxay ka soo wadaa nicma maxaa gashay ah, wa qowl aakhara mid kale ahaynaa oo dhahaya buu yidhi walxaqa saara uu u kaystay uuu dhaqaaqay ilaa maxbuubatihi gabadhuu jeclaa calaa ximaarin asagoo saaran dameer badii'i sayri socodkiisuu gaabinayo mid baa islaantii qof xaajmagana saaxiibtiisu u socday ayagu wuxuu u sii qaatay dameer wuxuu yidhi markaa nicma waxaa nicmo yeeshay asayru socod baa nicmo yeeshay horta socodkaan soconaya xaggaan u socda xaggeeda walla waa mid la yaabloo fiican weeye laakiinse calaa bi'sal cayri gaadiid mid ba's yeeshay buu dul ahaaday wii belo socodkayga wuu kala saaraya socodkayga horta aan u socdaa socod waxa weeye wanaagsan makhsuus bilmadx weeye ammaan baa ku dhan ama hee calaa bi'sa alcayr waa gaadiidka alciirna na waxaa weeye waa isagoo mufrada weeyaan ee alciir baa mufradoo cayrtana waa jamcu ciirin weeye oo ciir qudhaha maku jidhaa yaa yaa ayatuhal ciiru soo ma ahayn haa innakum la saariquun marka alciir waa mufrad waa jamacoo cayrun baa maxay tahay mufradkii gaadiid marka wuxuu mahay gaadiid xun ayaa hee safar fiican kula jira safarkii safar fiican weeye gaadiidkuna hee eber weeye buu marka bisa baa raacday bisa maxaa raacday calaabaa ka hormartay marka maxay lama u daliishadeen isim inuu yahay soo la soco wa amaa laysana fadahaba alfarisiyu imaamka farisi la yidhaaho ayaa wuxuu ku tegey abu cali xasan bin axmed weeyaane wuxuu ku tegay fi lxalabiyaati masaaisha xalabiyaadka loo yaqaanay yani asagoo xalab jooga madiinatu xalab isagoo jooga ayaa masaa'il naxwaa la weydiiyo xalabiyaad baa loo bixiyey wuxuu ku dhex yidhaahday ilaa annahaa laysa inay tahay xarfu nafyi inay tahay bimansilati maa anaafiya inay lamid tahay maa naafiya inay lamid tahay oo maa unaafiya ayuu lysayani maa unaafiya asal ka dhigayo laysu farac ka dhigay maa unaafiya raacsanoo xaraf saa ku noqotay waaya wa tabicahu daalika saana waxaa ku raacay abuubakar ibnu shaqayr baa ku raacay weeye wa amaa casaa casaana fadahabal kuufiyuun waxay ku tageen ilaa annaha xarfu tarajin inay tahay xarfu tarajin bimaca bimansilati lacalla inay la mid tahay wa tabicahum calaa daalika ibnu siraj ibnu siraaj baa ku raacay arrinkaas maxamed ibnu siriy ibnu sahal almacruuf ibnu siraaj annaxwi abaa cabdilahi albaqhdaadi baa la dhihi jiray baa wsaxiix hadduu kala guraya nimankaa waxay sheegeen culummada ah kafar allaahu lahum buu leeyahay laakiinse cadayntaadaan hayna la soco wasaxiixu waxaa weeye anal arbacata afartuba horta afcaalun weebi meeshan wax kala guraya hee ma jiraan daliilka noogu dar bidaliili bidaliili itisaalihaa inaan la xiriirsanayaan darteed bitaailfaaci maxaa raacaya buu taa u ta'niihi baa raacaysa dee haa maxaa raacaysa casad laysa laysad ee ii sheegtii Eh, nicma nicmat bisa bisad baa la dhahaya calaamutanidka way raacday haye bihinna bidaliil buu yidhi itisaali taa'itan inay raacayso asaakinati bihinna afcaashaas ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam caddeen baan haynaa nebiga anaga diili noo ah ka qowli calayhi salaam man tawadaa qofkii soo weysaysta yowmaljumcati soo weysaysta fa bihaa wa nicmat ayadaa nicmo yeelatay waaya <clears throat> marka xadiisku saxiix weeye walmacnaa waxa weeye man tawada'a kii weysaysta yowmaljumacati weysaysta fa biruksati rukhsadii ayuu akhada qaatay wa nicmati ruksa ruksaduna nimco yeelatay yacni wanaag yeelata wey nimcada in rukhsu haystaa ninkaas wa nicma ruqsatu ruqsana waxaa ugu nicmo yeeshay al alwuduu'u weesaa ugu nicmo yeelatay ha qaato weye mushkila male wataquulu waxaa eh, eh. kaloo dhahi kartaa buu yidhi bi'sat ilmar'atu habeen baa ugu baas yeelatay xamaalatalhee xadabati sooma ayn xamaalama kordhigaya godaya haa bi'sa almar'atu mar'a ayaa hee baas yeelatay almaqsuusu bilmadxi waxa weeye xamaalatulxadabati tan xaawada guraysa ayaa ahee baas yeelata weeyaan marka xagaana bisa maxay qaadatay walaysad hindu hinduna ma ahan muflixatan laysadan tabay qaadato soo jeedid wa casad hindun hinduna waxay mudan tahay anta zuuran ina soo buuqato horta xaggaa muxuu meel kuu saaray nicmaya biisat nicmaya biisa icraabtadaynanu ahaatee laakiinse inay ficil yihiin cadeyntana ku dar lidukhuulihaa ee wa amaa miya masadalabini kuufiyiintu waxay ku daliishadeen oo ahaa mas'aladii ahay tee weeye layse miyaa kuufi casaam tee tato waa casaa soo maahan maya cafwan mas'alada kuwii daba socdaa weli nicmabiisu daba socdaa somayn soo dariysaan kuwa xafaja raaceen kuwa in daeeyana eeg markaa qof la doodaysid horta taada waa inaa keensataa tiisana inaa meel kusoo ogaataa asaguuse horta ma keensan daliil waaya kuwooda xagee maranaysaa baaxirfajar baa joogee waa tanbi dhegaysta haddaba wa amaa miyaa maa sheegaysdan labiil kuufiyuna fa mu'awalun waabaxa mid lagu awalayo loo leexinayo calaa xadfi mawsuuf wa sifatihi meesha wuxuu leeyahay bacdu ku jirto ee xafajarku ku jiro tilmaan iyo la tilmaamaa ka maqan meesha marka waxaa la tuurayo sifadii iyo mawsuufkii baa la tuurayoo wa iqaamati macmuuli sifa kii sifadii mawsuufka ku shaqaynayeen ayaa booskiisi la keenay intii la tuura ayagii maqaamaha ay maqaamahumaa wey macnuu booskii sifada iyo mawsuufka ayaa nicmaya bisa la keenay haye wa taqdiiruhu asalkuna wuxuu yahay in la dhaho maa hiya ma ahan weeye biwaladin wiil ama caruur maquulin wiilkaasoo caruurtaasoo maquulin fiihi la dhahayo nicmal weladu la dhahayo meeshaas baasha ahayd oo maxaa ku jira buu meesha welad iyo tilmaamtiisi baa ku jira oo maxaa marka maxay isugu xirnayd maa hiya binicma sooma ahayn binicma ba'daya nicma waxaa udhexeeya biwaladin baa udhexeeya oo qof ah tilmaamtiisana keen maquulin fiihi la dhahayo yacni qof la dhahayo maa hiya ma ahan buu yidhi biwaladin horta ilmo maaha ilmahaasoo maquulin fiihi la dhexaya dhexdiisa nicmal waladu la dhahayo ma aha wiil almaqsuusu yani kaasaa u wanaagsanaaday ilmo la dhihi kara hee ma aha marka meesha muxuu soo geliyey sifadii oo ah maquulin fiih iyo iyo mawsuufkii oo ah walad taasna waa nicma sayru calaa cayrin taana maxaa nicma sayru calaa bi'sa cayr soo ma tanna maxaa dhahaysaa wuxuu tanna waxaa weeye nicma sayru socod baa wanaagsanaaday calaa cayrin gaadiid lagu soconayo calaa ciirin mi qoraya calaa ciirin haa cayr waa si hore muxuu idin saarayey kordhi buu idin saarayay cayrin inuu kordhiga w yah kordhigii noogu wada w mufradkii noogu wada misal waxaa baas ahaa nicma waxaa wanaagsanaaday casayr horta socod baa wanaagsanaaday calaa cayrin gaadiid lagu dul soconayo gaadiidkaasoo maquulin fiihi lagu dhexdhahayo hee bi'sal cayru la dhahayo marka meesha maxaa nicma sayru calaa bi'sal cayri calaaya bis waxaa ka soo gelisaa calaa cayrin maquulin fiihi nicma bi'sal cayru soo ma jeedid marka wuxuu leeyahay aslan bacdan xafujarka iyo calaadani maba ku dhegna ficilkan ee eh, meesha maxaa ku jira tilmaan iyo la tilmaamaa ku jira marka tilmaanta iyo tilmaamah intii meesha laga jaray baa waxaa la keenay nicmo iyo bi'isa su'aal baa xaga imaanaysa oo maxaa cadeyn in la keenay <laughs> in la jaray oo nicmo iyo bi'isa boos sifaya mawsuuf ay yaalaan yaa meeshana sifaya mawsuuf ka maqan tahay shiikhoo taasaan caddayn kaga baahan warku low yucda annaasu bidacwaahu ma dacaa rijaalun baa ka dhacayse la dacaa rijaal baa ka dhacaysee wannaasu idaa lamhee yaquumu calayha bayinaatin fahum addacaa miyaha gabaygii dadka hadday iska sheegta hadal shiikh hadda waxaad tidhi meeshan sifaya mawsuuf baa ku jira inta ayagala tuuraa nicmay biisa booskoodii la keenaye caddaynkeen iga qabso way caddaynta waa fa xarfuljari xarfujarku filxaqiiqati sida dhabtaa inamaa dakhala wuxuu galay cala smin maxduufin buu galay kamaa bayana saan caddeennay caddaynkeen marka saa u caddayso fahanna daliil keenso inay masaladaasi jidho oo intii xarfujar meesha laga tuuro la keeni kara ficil oo ficil marka xarfujarka ku dhejin karo waxaan ka wadaa shaygii la jaraya intii la tuuro xarfujar iyo ficil la isku dhejin karo caddayn keenso wuxuu yidhi kamaa qaala al aakharu uu yidhi wallaahi maa laylii binaama saaxibu walaa mukhaaliuun layaani jaanibu mee ku dhufatid muxuu yidhi wallaahi maa laylii binaama saaxibu walaa mukhaaliuun layaani jaanibu binaama saaxibu walaa mukhaaliuun layaani wuxuu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa leyli habeenkaygu ahan buu yidhi binaama tahay dad waxaa la hubaabaya anbaaw inay xarfujartaa waa laisku waafaqa o naamana inay xarfujar tahay waa laysku waafaqay naamana inay ficil tahay hee waa laysku waafaqa maxaa kaloo laisku waafaqay bacdu inaysan ficil gelinna waa laysku waafaqa inta ayaa shaya ka qaba buu yidhi cidna kama qabto marka maxaa meesha ku jiraku jirayii marba haddaan isku waafaqnay xarfujarkiinu bacdu tahay naamana inay ficil tahay xarfu jarna ficil raacin maxaan isku waafaqaynaa marka inay meesha wax ku jiraan maxaa ku jira marka meeshan meesha wax ku jira kule dhegeyso haddaba wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa leyla habeenkeegu ma ahan bileylin habeen ma ahan habeenkaasoo maquulin fiihi lagu dhexdhahayo naama saaxiibu saaxiibkiis baa seexday yacnii habeen hurda iga soo googay habeenkan hee ma ahayn wey macnuhu walaa mukhaalitu layaani jiljilaac iyo naxariis miduu dheehayna ma ahan jaanibuhu dhinaciisu marka maxaa ku jira meesha wallaahi baan ku dhaartay maaleyla habeenkaygu hee ma ahan binaama ay bilaylin habeen ma aha dhahaysa habeenkaasoo maquulin fiihi lagu dhexdhahayo naama saaxiibkiis baa seexday habeenkan kow walaa mukhaalitun layaani allayanan lihin weeye jiljileec iyo naxariis miduu dheehayna ma ahan jaanibuhu hee dhinaciisu mar xagga maxaa kuu caddaaday xarfujarki maxay raacday ficil lamana socotee meesha maxduuf baa ka maqanoo sifatun iyo wa mawsuufun ah cadayntaasa marka taasa waxay noo caddaynaysaa halkanna inay taa la mid tahay oo ficil yahay xarfujarkeenna wax ku jiraan meesha horta shiikhu meel buu kusoo ogaaday miyaysan ahayn ay bilaylin maquulin fiihi naama saaxibuhu lagu dhexdhahayo buu ku leeyahay weyaan amarka ma dhammeeya afcaalul amri muqtarihi fi ficliyatiha si intaas ugu hadho walamaa goortii faraqtu aan dhameeye midikra calaamaati lmaadi wa xukmi aan dhameeye wa bayaani ma aan dhameeye yaqtarihu fiihi minhu sanaytu waxaan ku laabtay bilkalaami inaan ka sheekayo calaa ficil amri xeya ah, ku celiye wey ku labeeye fadakartu waxaan tiana calaamatahu alatii yucrafu biha murakabatun calaamada ficilka ama lagu gartaa murakabatun waxay ka kooban tahay min majmuuci shayin laba shay laisku daray kow wahumaa labada shay maxaa weeye dalaalatuhu cala dalabi kow horta ficil amar miyaa rabtaa waa inuu dalab waa inuu tusinaya dalab waa kow iyo wa qubuulu yaai lmukhaadaba yaa lmukhaadaba inuu qaadan karo ficilka amar inuu amar yaha maxaa noo sheegaya ko waa inuu amar tusiyaa in wax lagaa rabo labo yaaol mukhaadaba oo dumarna waa inuu hee qaadan qum ina amarta maxaa noo sheegaysaa waa inuu amarna tusinaysaa istaaga yaana qaadan kartaa quumii hee la kara haye wadaalika arinkaas naxwa qum oo kale wey waaba tane fa inahu qum daalun horta waxay ku tusinaysaa calaa dalabi alqiyaami istaag in lagaa rabo soo dalabkii maaha labo wayaqbal waxayna aqbalaysaa qum yaa almukhaaabana way qaadan kartaa oo maxaa dhihi kartaa waawatan taquul waxaa dhahaysaa idaa amarta haddaa amraysa almara amraysid quumii suma qaadan karto yaa wakaas wadaalika uqcud baa la mida uqcudii idhab baa la mida idhabii qaala allahu tacaala fakulii cun washrabii cab waqarii cayn il dogsowi kulii amar inay laba amar yaga tusi inaa amar tahay laba tilmaamo yaga tusi cunid baa la dalbay labo yaa almukhaadabaa la socota falow dallad marka wuu kala gurayaa haddii laba mid la hela ka waran waa tan falow dallad galmadu tusinayso cala dalabi amar in wax lagaa rabo hadday tusinayso walam taqbal yaa almukhaadaba yaa almukhaadabana aysan ogolayn fahiya ismu ficil baa la dhahay qabso maxaa loo yaqaanaa amar bay ku tusinaysaa laakiinse yaa ma qaadan karto ismu ficil baa la dhahaa tusaale sah aamus oo kale maxay ku fartay aamus bay ku fartay yaa ma qaadan kartaa maya marka ficil ma amar maay maxaa weeye ismu ficlin weya dhahaysa koow wamah oo macnaheed ukfuf joogso weeye maxaa hawsha ku jirjoogso haye taasna wataa ama mase qabilat ya almukhaadaba kelmadan iyo almukhaadaba ogoshahay walam tadul caladalense amar iyo wax lagaa raba hee kuma tusin taasna maxaa dhahaysaa tusaale anti yaa hinduhindoy taquumiina wa ta'kuliina maxay wadataa maxay wadataa sooma wadato laakiinse amar miyaa inaan kacdiinaa cuntid maya lam yakun ficil amrin ma aha dafcalkhamsa iska noqonaysaa wax iska noqonaysaa wixii markaas ee noqon karto uma bayantu waa cadeeye ana xukma ficil amri filasli inuu yahay albinaau cala sukuun mabni cala sukun way ficilka amarasalahaan kadrib wadhab waqad yubnaa waxaa lagu dhisi karaa calaa xadfi aakhirihi goorma weeye goorma weeye wadalika in kaana hadduu yaha alficlu muctalan tusaale uqzu mabniyu calaa xadfi xarfil cila waqsha waa la mid waqad yubnaa calaa xadfi nuun wadalika arrinkaasna waa idaa kaana hadduu yahay hee musnadan hadduu yahay lialifin nayn naxwu quuma mabniy calaa xadfi nuuni waaw ljamaca quumuu yaa mukhaadaba quumii fahaadihi tani alaaatu axwaalin weeye lilamru iska leeya aydane kamaa ana lilmaadi alaaatu axwaal baasha saddex bay qaad saddex leey bay noqod amarku maadigu muxuu yeeshay saddex amarkiina muxuu yeeshay mudaaricuna saddex buu yeelan doonaa halkaa miyaan ku yuujinayna yaa hada bilahi towfiiq sala allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbi ajmaciin